alxamdu لله asalaatu wasalaamu على rasuul lahi صلى الله عليه وعلى aalihi wasaxbihi وسلم waxa aynu ku jiray baabu riba ribadii mutafaadilka ahayd ee riba alfadli saddex xadiisoo ka warramayo isla wada macnaa ayuu sheekhu inoo keenay xadiiska abi saciid alkhudri iyo cibaadatu bni saamit iyo abi hureyra markaas saddexdooduba maxay isku waafiqeen orta xadiiska dhexe ee cibaadat bnu saamid wuxuu soo kordhiyey lix arrimood rasuulku inuu sheegay caleyh isalaatu wasalaam oo dahabkii iyo fidadii iyo burkii iyo shaciirkii iyo tamrigii iyo milixdii laba shardi buu markaa sheegay rasuulka alay slat slam markay labadaas isku mid yihiinoo labadaas shardi oo kale ahaa mithlan bimilin iyo yadan biyadin labadaas inay noqoto halkan uu rasulku yihi faida اkhtalafat hadihi اlasnaafu fabiicuu kayfa shiئtum markay kala duwanaadaan asnaaftani noocyadani lixda nooc hadday kala duwanaadaan fabiicuu kayfa shiئtum sida u iibiya ilan marka hore rasulku wuxuu sheegay addahabu bاdahab badaasi bedeliyay tilmaamaysa la isku bedelo oo fido fido lagu bedelo laakiin hadday iskhilaafaan oo talantaalli ay noqdaan sidee isku khilaafayaan haddii dahab iyo fido la isku bedelo amba bur iyo shaciir laysku bedelo amba timir iyo milix laysku bedelo sida doontaan u iibiya sida doontaan u kala badiya weyaan intaan doontaan hadaa doontaan waxaad tirahdeen laba galaan oo bura waxaad igu bedeshaa toban galaan oo shaciira ah. hal shardi unbaa soo hadhaya markaa idaa kaana yadan biyaddin waa inaanay noqonin labadan galaan ee shaciirka ah waxaad igu bedeshaa toban bura oo aan berri ku keeni doono amba dahabkan dirham iigu bedel laakiin xilligaasaan ku keeni doona waqti damba marka xadiiska dambana tilmaamaya intii in laeg faman zaada qofka kordhiya ee dahab isagoo dahab ku bedelaya kala badiya dahabku uu kala tayo badan yahay haddala soco hadduu doono waatan lagu leeyahy nooca hoose nooca dhexe nooca sare waa kala qiimo garaamkiisa laftiisa sii kala qiimaa dahabka laftigiisi mid lasoo isticmaalay buu noqon karaa iyo mid aan la isticmaalin waxau noqon karaa mid weli aan la dhalaalin oo dhagaxiisiya iyo mid kale marka isku wadageeyo qofka isagu siduu doonaba idhaahda siyaado siyaadiye isagu ambaba idhahda isaga laftiisi waa reedha intaa igu kordhi aniga ilaan anaa kaa dahab wanaagsane fa huwa riba waa riba kaasina hadday hadaba gabadi doonto dahab ay xidhnaan jirtay amba isticmaashay inay iska bedesho oo mid kale ay kusoo bedelato waxaa laga yaaba lagu hahdo tobankaa garaam ee dahabkaaga aad seetaa shan garaamoo kacusub baan kugu bedelayna amaba suuqa marka la eego qiimaha uu geynayo dee markaa hadday saa samayso waa ribadii laakiin maxay kaga badbaadeysaa waxay kaga badbaadeysaa in dahabkaa ay hore isticmaashay ay iibiso hadhow qiimaha uuga gooyo dahabka cusub dabeeta ay ku bedelato qiimaha dahabka cusubay uu gooye ilaahay idankii markaa hadduu doono thulu ma ha noqdo aada ha uga yaraado mar haddii iyadu keedii ay si caadi iibisay <clears throat> waliba culimadu waxay leeyihiin mucaasiriinta waxa sii wanaagsan yadoo aanay xaaraan ahayn ninkan ay ka iibisay ama qofkan ay ka iibisay raggii dumarku doona ha noqdo eh waa inaanay dahabka dambena ka iibsanba u wanaagsan ee waa inay haddana meel kale dukaan kale ay tagto matalan dahabkii hore u ka iibsaday ka cusubna isagun baa ka iibinaya way bannaan tahay waase laga wanaagsan si arrintu ay uga soo baxdaba in aan xeelaadays arrintan unoqono ay meel kale uga iibsato hadduu idhahdo dahabkan cusub dee dib baa loo habeenayaa waa la sameynayaa markaa qofkii shaqeynayey wixii uu ku shaqeynayay kusoo dar hala habeeyo oo dabeetna kaa kale ha lagugu bedelo waa ribadii un bay dhacdo waa siyaado ujraba ha noqoto ujrada haddii dahabkii sidiisi usoo hagaajisanayso lakiin marka la leeyahay dahabka dahabka s lagu bedelayaa intii laysku bedelayeyna qofkii ka shaqeynaya baa dheeraad ku qaadanaya tiun bay noqonaysa وعن أبي سعيد الخdري وأbي هريرة رضي الله عنهma أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم اsتعmل رaجuلا اsتacmala wuxuu shaqaalaysiiyey rajula nin calaa khaybara khaybar buu ka shaqaalaysiiyey oo inuu timirta iyo soo qaado fa jaahu waxa uu keenay rasuulka calay slat slam bitamrin timir buu keenay janiibin wanaagsan timir wanaagsan buu keenay waa tamrun ayibun wey faqaala rasuulu llahi sala allahu alay rasuulku wuxuu yihi akulu tamri khaybra haakada timirta khaybar oo dhami ma sidana ma wada wanaagsanta fa qaala wuxu uhi laa wallahi allan ku dhaartay ya rasuula rasuulka ilahi o timirta khaybarsama ma wada wanaagsane inaa anagu lana'hudu waxaanu qaadanaa asaaca saac min haada timirtan wanaagsan ka mid a bisaacayni laba saac baanu ku bedelanaa tii wanaagsaneedaan kami ka mid a wahalaaata iyo saddex wanaagsan hal saacoo ka mid laba saac amba saddex saac baanu ku bedelanaa faqaala rasuulu lahi sal allahu alay sl rasulku uui laa tafcal ha samayn sidaa bic ibi aljamca timirta aan wanaagsanayn ee ururiska bidaraahimi daraahim ku iibi uma btax ku iibso bidaraahimi daraahimtii janiiban timir wanagsan kusoo iibso waqaala fi lmiisaan mila dalik wa qaala wuxu uhi fi lmiisaani xagga miisaankana mila dalika saasoo kale oo haddii la miisaameyana waa saasoo kale wey fii ma yubaacu wasnan wixii la miisaamayay waa wax la miisaano xadiiskani masaladii horubuu sii adkeynayaayo ashyaadii ah ribowiga ahayd ee nasku kusoo arooray maxaa ka mid ah timirta marka atamru bitamri mila bimili waa kii nebigu uri alayh salatu salaam timirtuna de way kala wanaagsan tahay oo mid aada usii wanaagsan oo midbaa muddo taallay oo midbaa baa imika geedka kasoo go-day oo waxaasoo dhan markaa timirta wanaagsan iyo ta kale waa inaan la kala badnayn xadiisku uu sii cadaynaya masaladii oo saxaabada dirmay lowda fahamsanayne timir wanaagsan bay nabig iyuu nabiga u keenay caleyh isalaatu wasalaam wuxuuse nabigu timirta wanaagsan ha cuno rasuulkuna istifsaal buu weydiiyo wuxuu ku yihi timirta khaybar o dhimasana suu ihi wallaahi waanu isku bedelnaayo dee timirtaa laga wanaagsan yahay saddex saac ka mid a amba labo ka a ayaanu hal saaco timirtana ku bedelana markaa tafaadulkiioo limilaaba amba saddex laaba bay sameeyeen taa rasuulku ka diiday caleyh isalaatu wasalaam laakiin si uu uga badbaado timirtii wanaagsaneed si uu helo timirtan laga wanaagsan yahay oo dee dadku way jece dadba iska cunaya laakiin macna marka la eego ay sii kala wanaagsan yihiune tan iibiyo hadhow waxay kaaga goyso waa tii dahabka imika aynu sheegayno kale timirtaa kale wanaagsan waxay kaaga soo goyso ku iibso miisaankana saasoo kale weeyaanoo saac buu sheego saacu waa waa kayl oo wax la miisayo haddii shaygu miisaan yahayna oo dee matalan timirta lafteeda waa la miisaamaaye de waxaa la odhanaya kiilo laba kiilo ha ku bedelin ee kiiloga kiilo ku bedel lakiin haddaad doonaysa inaad kiiloga timirta wanagsan hesho timirtan aan laga wanagsay iibi dabeetana markaa saa samee وعن أبي سعيid وأbي هuريرة رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى الله علي sلم اsتcmل رaجuلا عlى khaybra markaa bacaثahu caamilan oo amiiran labadaba way noqon karta isticmaalka qofka markaa amiirna looga dhigo caamil ka shaqeynayana laga dhigo marka ninkani amiir buu kay khaybarna waa bilaad madiine waqooyi ka xiga meel magaalo ah oo deganaan jireen nimankii la odhan jiray yahuudu ilaa boqol iyo lixdan meelaha u jirto oo timir ay aada ugu beri dhul aad u barwaaqo badan ahaa waxaanay muslimiintu furteen khaybar goorma sanadkii toddobaad saynu xadiis hore kusoo marray dabeetna markii dambe waxaa way ku gebagabeeyeen annagaa dhulka idinka naqaanee aanu ka shaqayno oo dhulkii noo daayay inaanu gacanta ku hayno haddaanu yuhuudda nahay idinkana kalabadh midhaha ka soo baxa qaata anaguna kalabadh aanu qaadana dhulkana idinkaa leh rasuulku waa yahay wuri alayh isalaatu wasalaam laakiin markii la doono markaanu doonno ayaanu idinka eryi karnaa maanu idinka kaxayn karna dabeedna markaa waktigii nebigu ala sla slam saasuu ku dhamaaday sanadkii todobaad ba ahayd abubakar waktigii saas ku dhamaaday cumar baa waktigiisii ka saaray oo <clears throat> rasuulku wuxuu yihi xadiis kale jaziira alcarabiya ka saara yahuudda markaa cumar maslixo u arkay iyadana uu ka saaray markii dambe waana meelahay ku hamiyayaan qoladaa israa'iil lagu sheegaa maanta iyo dhulkay leeyihin waanu leenahay waanu qabsanaya wax lamid ah fajaءa waxa uu keenay bitamri janibin timir wanaagsan ayibin faqaala rasuulu lahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu ku yihi akulu tamri khaybara haakada timirta khaybar o dham saasa halkaa waxaa laga qaadanaya qofka mas-uulka ahay inuu dee baarbaari karo amba wareysan karo qofkii faqala wuxu uhi la maya wallahi alaan ku artay ya rasuul allah ina anagu la naahudu waanu qaadanaa saaca min hada saac timirtan jamciga ah kamid ah ee timirtan wanaagsan kamid a bisaacayni waalaaa timirta aan la jeclayn laba iyo saddex baaban ku bedelna agga saacada marka laego faqala rasuul lahi sal allahu alay sl rsulku u la tafcal samayn biciibi aljamca timirta aan wanaagsanayn bidaraahiiba ku iibi uma btac ku iibso bidaraahiim janiiban timir wanaagsan qala wuxu uri fi lmiisaani miisaankiina mila daalik saas kaluu rasuulku yidhi tafcal limuslim kadalika almiisaan muslim wuxu yidhi wakadalika almiisaan miisaankuna waa kula mid saacaba la yidhi yaan kala badin waay haddii laakiin ay noqon lahayd ka waran timir iyo shaciir muxuu noqon lahaa arrinku aye ninkaasa weydiinaya magacaagii shaag horta ninkan khamiiska calan ha ya nimcaano haye wala la socotay casharka ya xaggeed soo marmareysa hmm. haye haye alka waran haddii la isku bedelo shaciir iyo timir la isku bedelo saac iyo saacayn laga dhigo la iskuma bedelay waay oo mala ana geel baan u heesaya idinkuna goray aad u heeseysaan rag badan aniguna geel baan u heesayaa hebelow somalida waa hebelow iyadoo geel loo heesimaadna goraya u heestaa af soomaaliga casrigaana tuushkii baad carartay haye haye haddii shaciir iyo laisku bedelo timir ka waran malka la badin karaa ilaa labadu waa shaa ribowye haye waayo sababe maxaa la iskugu bedeli kara maxaa loo kala badin karaa jawaabtooda waa sax laakin limaada walowla lima lakana alximaaru faqihan fadl ya saaxib nadara wlcimaama ma allah a ninkan dole ka dade shawaad muraad basete way haye waa kala badin karaa haye intaa uu sheegay saaxibka inankaasi uu sheegay waa saxan yahay haye sababta lakin sheeg waa kala jinsi kala nooc bay noqdeen lakin timirtu waa isla waa isla timirun waad mahadsantii labada shay hadday kala duwanaadaan fabiicuu kayfa shitum ida kaana yadan biyadin xasuusna markaas an jaabir bn cabd llahi radi allahu canhuma qala wuxu nahaa rasuulu llahi sala la wuxuu diiday can beyci subrati raashinka tuulan ee aan miisnayn in oo kaasoo mina tamri timirta ah, oo laa yuclamu aan la ogeyn makiiluhaa ay kayluhaa miiskeeda aan la ogeyn inta galaanayta laa yuclamu aan la ogeyn makiiluhaa bilkayli in lagu iibiyo miis almusama magacaaban oo min atamri timra rawahu muslim xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qararkii oo dhinacna ribana ka noqon kara timir subra waynu soo maray oo alkuma min adcaam soo may ahayn mara rasuulu lahi sala fi suuq calaa subrati acaam nag so mara cuntadii tuulneydee loo tuulay weyaan markaa dee timir baa laga yaabaa inta halkaa bac la dhigay in lagu guray oo la tuulay oo dabeetna saa loo iibinayo timir kaloo miisan la garanayo miiskeeda in la idhaa labadaa timirood ha laysku bedelo ayuu nabigu diiday aleyh salaatu wasalaam sababtu maxay tahay laa yuclamu makiiluhaba meesha taalla waxaa laga baqanayaa inay isleekaan waayaan laakiin ka war hadii la garanayo laa yuclamu makiiluha haddii meesha yuclamu makiiluha ka war maxaa laga qaadanaya halkaa dee markaa inay sax tahay haddii cuntada halkaa ku tuulo ninkaasi uu hubo inay konton kiilo tahay kanina uu intuu ku bedelaya konton kiilo ay tahay dee waa la isku bedeli karaa kontan kiilo isagoo hadduu dano bacbaha kusoo xidhan kana meeshii baa iskaga tuulaatay laakiin mar haddii aan la garanaynin labada dhinac baa badsan karaa ribadiina way ku jirtaa ararkiina wuu ku jiraa oo ribadu de xalaalin lagu kala yahay haddii la doono in la kala badsado laakiin ararkii oo wax laysku dagayo oo aan la daneensanayn وعن jابر بن عبدالله رضي الله عنهma qال وxu نهى رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم wuxuu diiday can beyc الsbرa min الtmri tuulka cuntada in la iibiyo tuulka timirta in la iibiyo oo laa yuclama makiiluha waa jumla muctireeda waa hadal faahfaahina aan la ogeyn makiilkeeda bilkeyli in lagu iibiyo nahaa rasuulu الlahi salى الlaه علي sلم can beyc الsubrati min الtmri bilkeyli الmusma min الtmri ba horta isku xidhan halkaa laa yuclama makiiluha markaa waa faahfaahin bilkayli miiskii almusama magacownaayo min atamri musama marka waxa macluum la garanayo wey intuu yahay an macmar bn cabdillahi radi allahu canhuma qala wuxu uhi inii anigu kuntu waxaan ahaa asmacu mid maqla rasuul allahi sala allahu ala sl rsulka allo yaquulu leh aacaamu biacaami cunto cunto lagu bedelaya milan bimilin si isleeg si isleeg wey wa kaana wuxuu ahaa acaamuna cuntadayadu yowma idin maalintaasi ashaciira heeda ayay rawahu muslim waxaan maqlay bu uhi rasulka ole ala sala slam aacam bidacaa mila bimisr waa mawduucii aynu soo marayna axaadiistii hore aynu kusoo oo laakiin dacaam buu idlaaqay haddaba dacaamkii wa kaana dacaamuna yowmaydin ashaciir mararka qaarkood aacaam albur bay ku idlaaqi jireen marar badanna acaam shaciir marka haddii dacaam caam laga dhigo dee wuxuu ku dhacayaa cunto kasta inuu ribadu gelayso oo layskuma ma khilkhilaafeen hawenagii soo baray tamiiska iyo macuumka iyo miisaanka iyo kuwa hadda culimo qaar udaliishadeen lakin imika u faafay u kana acaamuna yowmaydin ahshaciir de waa markaa lixdii mil hore loo soo sheegay xadiiska kusoo aroor weyaan an fadl bn cubayd radi allahu anhu qal wuxu uhi ishtaraytu waan iibsaday yowma khaybara maalintii khaybar khilaadatan kuul baan iibsaday kuushaasoo biitnay cashara dinaaran labiyo toban dinaara fiiha waxaa ku jiray dahawun wa kharazun bitnay cashara dinaara baan ku iibsaday fiiha waxaa ku jiray dahawun dahab iyo wakharazun iyo kuul kale oo aan dahab ahayn fafasaltuhaa waan kala saaray oo fawajadtu fiiha waxaan ka helay aktara in ka badan min itnay cashara labiyo toban dinaar wax ka badan baan ka helay fadakartu dalika arrinkaasaan u sheegay linabiyi sala allahu alay waslam nabigaan u sheegay faqal wuxu uhi laa maayo xataa tufsala ilaa la kala saaro dahabka iyo kharsiga kale kharaska kale ku jira rawaahu muslimun marka xadiiskana wuxuu tilmaamayaa dahabkii iyo dinaarki dahabkii tusaale ahaan aan dinaarba laga dhigin ee aan lacag laga dhigin sidiisa u ahaa amba laisku qurxinayo la xidhanayay iyo dahabkii kale lacagta ahaa marka la isku qiyaasi karaya isku qiyaasmaana waa la isku bedelayaa marka marka kalena ilaa horta bal dahabkii gaar loo saaro oo hadday wax kale ku jiraan ciid iyo dhagax iyo hadday ku jir jiraan amba kuwo shan kale iyo markaa kharaskuna waa waa qori iyo amba wax laga sameeyey kale kuwashaas ayay noqonaysa marka amba macdan ha noqoto amba dhagax ha noqoto amba xataa ciiddii lagu soo qaadayba ha noqoto eh? ilaa la kala saarayo waayo dinaarka waa la garanaya inta garaam wey dabeetana wuxuu yihi markii aan ku iibsadayna waxaan helay buui intii inuu ka badan yahayba dahabka ku dhex jira labaiyo tobankii dinaar wax ka badan taasina rasuulkaa diiday alay slat slam waxaa xadiisku markaa caddaynaya haddii dahab iyo shay kale ay isku dhex jiraan oo dusha laga qiyaasi karayo dahabka inta ku jirta inaan dahabkaa la qiyaasay dahabkii la hubay aan lagu bedelaynin ilaa dahabkaa laga saaro waxa uu ku dhex jiray kale laga soo firay ishtaraytu waan iibsaday yowma khaybar khilaadatan kuul baan iibsaday biitnay cashara diinaara baan ku iibsaday labayo toban diinaar fiiha waxaa ku jiray dahabun wa kharazun dahab iyo kuul fa fasaltuhaa waan kala saaray oo fawjadtu fiiha waxaan ka helay tafsiil baan ku sameeyey wajadtu fiiha waxaan ka helay akar in ka badan mil cashara dinaara fadakartu dalika linabiyi sala allahu ala sl nabig anu shege faqal wuxu uhi laa tubaacu xataa tufasal ilaa la kala saaray rawahu muslim an smr bn judb radi allahu canhu ana nabiya sala allahu ala slm nabigu naha wuxuu diiday can beyci xayawaani bilxayawaani nasiatan can beyci iibka alxayawaani xayawaanka lagu iibiyo bilxayawaani nasiatan ay muajalan isagoo la dibdhigayo oo dayn ah nasiatan daynan daynan wmuajran waa isla macnay rawahu alkamsa wasaxahu tirmidiy wbnu ljaruud wacan cabdillahi bni camr radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alay slm amrahu wuxuu amray an yujahisa inuu diyaar gareeyo jeyshan ciidan oo fanafidat ilibilu geeli baa dhammaaday fa amarahu wuxuu amray an yaahuda inuu ku qaado calaa qalaayishi sadaqa qaalmihii sadaqada amba halihii sadaqada inuu kusii qaado qaale wuxu uhi fakuntu waxaan ahaa aakhudu mid ku qaada albaciira ku qaata awrka bilbaciireyni laba awr ilaa ibili sadaqa ilaa inta geela sadaqadu imanayo ayaan kusii qaadanaya rawahu alxaakim walbayhaqiy warijaaluhu hiqaat waay sheekhu laba xadiisoo iska soo horjeeda xagga mawduuca ay ka warramayaan buu keenay xikmaddu u keenayana waxa weeyaan aqwaasha culimaduna ay ku kala tegeen iyo masaladaas ay tahay waxaa la isweydiinaya markaa xayawaanka ma gelayaa ribadu ma gelaysa oo matalan awrkan iga iibiyo laba awr sanadka dambe aan ku keeni doono igu bedel maxaa harkaa dhacay markaa daynkiina u dhacay maxaa kaloo dhacay tafaadul in in lasu in la kala badiyo lakin layskumaba khilaafsano haddii awrkan awr lamida baan kuu keenaya waa awr shan jira oo dee xoogiisa yahay mid la xooga baan kuu keeni doonaa sanadka dambe awrkan aan usii baahanay inaan sii iibsadee awrkaa isii isii iga sii iibiyo kaa igu bedel taasi way banaantah xadiiska hore muxuu tilmaamaya rasuulku inuu diiday alay slat slam naha can beyc alxayawaani bilxayawaani nasiyatan kala badintii markaa muu sheegina lakin muxuu sheegaya nasia in hadhow baan kuu keeni doonaa awr ee kan iigu sii bedelkaas amba hashaas de baynu tusaaleyna markaa adhigii iyo loodiina waa tusale waa xayawaan caamba ka xadiiskan dambena wuxuu tilmaamaya inta rasuulka ala sla sl abdillahi bn cumar uu ku yihi cabdillahi bn camr bn caas diyaargaree ciidan baxaya markaa ciidankaasi dee gaadiidkii ay kaxaysanayeen iyo gaadiidkii ay kaxaysanayeen a ya axaadiis baan ka booday uu ii soo socday ba laga isku ka xigsiiya xadiiskii ciinada miya idaa tabaayactum bilciina waay aniga u dambeeya marka xadiiskan hore wuxuu tilmaamayaa waxa uu tilmaamaya haddaba xadiiskan dambana in uu rasuulku ala sla sl markuu ku diyaar garay ciidanka cabdillahi bn camr bn caas geelii nin walba de walaha adu hashaa kaxayso gaadiid ka dhigo awrka gaadiid ka dhigo inay dhammaadeen iyadoo weliba ay ciidankiina joogaan dabeedna wuxuu amray qalays waa geeli amba halaha sadaqada ee sekada la keeni doono kuwaa sekada ku sii qaad oo qof ka sii qaad neef geela waxaad ku tiraahdaa hashan hashaada marka geela sadaqadu yimaado ayaanu laba kaaga dhigi doonaa albaciira bilbaciireyn baciirku mid lab iyo mid dig labadaba ku dhacay halkan xadiiska dambe markaa muxuu sii caddeeyey xadiiska hore nasia buu diiday soo maha xadiiskani muxuu caddeeyey inaanay ribaba ku jirin oo labadii shardiba meesha laga saaray waayo waa kala badiyey baciir baciireyn baa lagu bedelay soo maha milan horta meesha way ka baxday waxaa la isku bedelayaana waa isku nooc keliya hadii la odhan lahaa iyo geel baa isku bedelaya amba lo iyo ai baa isku bedelaya amba wax lamid ah. waxaa kaloo meesha ka baxay yadan biyadan way ka baxday oo ilaa ibli sadqa ilaa intuu imanayo haddaba masalada culimadii way isku khilaafeen qolobo meel bay de ka egeenoo culimo badan baa xadiiska dambe qaatay xadiiska horena yihi waa daciif xadiiska hore aada u daciifiyey marka mar hadduu daciif yahay ayay yidhahdeen lagu dhaqmi maayo xadiiska dambana lagu dhaqmaya asalkuna de waa in lagu socdo imaam shaafici oo kale ka mid a ah culimada daciifisa xadiiska anbaan ku dhaqmin wa qowl shaaficiyati wa bacd maalikiya xanaabiladu ma waxaa ka mid a ah culimada mucaasiriinta doortay ibnu baas raximah llah qaarkoodna waxay leyiin maya waa saas markaa waxaad moodaa inay daliilka u dhowdahay in la isku bedeli karo hilibkay noqotay haddaba isagoo hiliba ah. neefkiioo la qalay oo neef hilibkiioo la qalay oo hilib kale la qalay axaadiista qaar baa saa tilmaamaysa oo waxay leeyihin taa lama garan karo se hilibka lama garan karo taana waxaa lagaga jawaabayaa hadii las haddii miisaan cayiman la sameeyo oo la idhaahdo shan kiilo oo hilib geela ah, ayaan u baahanaya ah imika dee berri baan ku keenay shan hilib geel oo kale amba shan kiilo hiliba ah, ayaan ku keeni doona mar haddii saa loo cayimayna inay banaan tahay aduu qowlkaasi kolaba ixtiyaadkuna wanaagsan yahay culimadii qaardeedina way jiraan aqwaal badan baa ku jirta qaar baa xataa in la iskuma bedeli karaba heerkaa ka gaadhay marka xadiiskan hore ee nahaa can beyc اxayawaani bاlxayawaani nasiyatan waxa yidhaha ida kana albeycu min طarafeyn culimada iswaafajiyey labada xadiis qolaa dhinac kaleo iswaafajina maray waana qowl xoog badan waxay leeyihin haddii beycu labada dhinac uu ka imanayo min aطarafeyn uu ka imanayo oo iibuu yahay waxay noqonaysaa labada xadiis waa lagu dhaqmi maayo nasi ay noqonaysaa haddana wuxuu yihi awrkayga sii qaadaan awr baan keenaya labadoodaasa iskugu bedeshay laakiin markuu imika san oo kale yahay dhinacan keliya ee ka kale aanu marka hore iibka u baahnayn isla markaana dee loo baahday aanu iib ahayne baahi kale ay keentay taasoo kale way bannaantay an smr bn jud radi alahu anhu an nabiya sal lah ala sl nbigu naha wuxuu diiday can bayc xayawaani bixayawaani nasiyatan rawahu hamsa wasax tirmidiy bn jaalib an cabdillahi bn camr bn caas radi alahu canhuma ana rasuula lahi sal la sl amra wuxuu amray an yujahiza tajhiis tajhiismeyit nabiga sor waa diyaargaraynta tahyiia jeyshan fanafidat ibilu geeli baa dhamaaday faamarahu wuxuu amrayay an yaahuda inuu ka qaado min qalaaisi calaa qalaaisi sadaqa inuu kusii qaado geela sadaqada qaale wuxu fakuntu waxaan aakudu mid ku qaado albaciira awrka bilbaciireyni neefka geela laba neefan ku qaadaya ilaa ibli sadaqa oo laba neefan kusiin doona ama qofka kulahaa ilaa inta uu ka imanayo geela socda an ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul lahi sala allah ala sl rsulka allo yaquulu leh ida tabaayactum bilcina waakhadtum adnaab albaqr waraditum bizarci wataraktum ljihaad fi sabiili illah wataraktum ljihaad sallad allahu calaykum dula la yansicu cankum xata tarjicu ila diinikum samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal la ala rsulka la yqulu le ida tabaayactum markaad wax ku kala iibsataan bilcinati ay bibayci lcinati bayca iyo iibka ciinada la ydhah markaad wax ku kala iibsataan ee arrintaasi dhaqan ay idin noqoto wa akhadtum oo aada qabsataan adnaab albaqari lo-da dabadeeda aada qabsataan waraditum bizarci zanacna aad ku raali noqotaan wa taragtum aad ka tagtaan aljihaad jihaad fii sabiili aad ka tagtaan sidaa markay dhacdo idaada jawaabteedi waata sallad allahu calaykum ilaahay baa idinku sallidaya dullan dulli baa ilahay idin wada gaadhsiinaya idinku sallidaya laa yanzichu oo cadowgiini baad u jabaysaan dad dulaysan baad noqonaysaa laa yanzichu cankum idinka dulqaadi maayo idinka siibi maayo dulligaasi alle xataa tarjicuu ilaa diinikum ilaa diintiinii aad u noqotaan rawaahu abu daawuud min riwaayati naafic riwaayadii naafic canhu naafic waa mawla ibni cumar inta badan cabdillahi ibn cumar wax ka soo wariya wa fii isnaadihi maqaalun sanadkiisana maqaal baa ku jira waliaxmeda xadiiska axmed waxa u ahaatay naxwi xadiiskan oo kale min riwaayati caطaa oo halkan naafic aan ahayn wa rijaaluhu hiqaatun wa saxaxahu ibnu alqaطaan xadiiskan markaa waa saxiix sida markaa culimadu ay ku tegeen dabeetana bayculciina horeynu soo tusaaleynay maalin hore markaynu sheegeynay baycatayn fi bayca inay culmo badan ku fasireen haye tusaalihiisi baycan cinada dayaa sawir naga siinaya haye haye aye a axsanta sax wey waxau tusaale noqonayaan qof baa dee dayn buu doonayaa hadduu doono lacag buu doonaya cad inuu iska qaato laakin dee ribadiina way iska ilaalinayaa markaa waa loo xeeladeystayo shayga marka loo xeeladeysto de uu khatar buu kasii noqonaya soo ma nimankii imika reer israaiil ee kalluunka ugaarhsani layihi maalinta sabtida maxay sameeyeen maalintiina way iska ilaaliyeen isla maalintiina way ugaarhseen haddana si marka loo eego oo kun biyaha soo jaxay maalinta sabta maalintii axadina way xingurteen w annagu axaddi baanu kalluun ka qaadanay marka dhinac marka laga eego de warno kalluunka waxay qaateen ay ugaarhsadeen yowm laakiin ficilkan inuu kalluunka halkan kusii joogo ila wa kuwa maalmaha kale waaye yma laa ybituuna la tatiihim maalmaha kale ma imanayo maalintan kale waan kasoo badanaya xaqiiq ahaan maalintaa sabtadani da dhinaca ugaarhsade markaa xeelad bay sameeyeen kadibna ilaahay subxana watacaala daayeeru ka dhigay say culamadu ihahdaan xayawaanka ugu shabahadda badan bani aadamka ayaa ilaahay subxana watacala ku imtixaamay oo la masra way shabahadaayo wuxuu leeyahay warniyow waay baabuurka ay amaah u amaahiye baabuurka shan kun baan kaa siiyey waay baabuurkii gacanta ku dhigayaa wuu la wareegayaa wuxuu ka odhanaya isla kii ka iibiyey deynka ku siiyey unbaa odhanaya war niyo baabuurka iga iibiyo afar kun iyo shan boqol iga siiy amba afar kun iga siiyo dee kaashkaa iska qaado ana baabuurka iida markaa miskiinkii wax iibsaday marka hore baabuurka iibsadee deynka ku qaatay lacag buu helay laakiin dheeraad baa la socdaa miyaan caynka ahayn waxay ka dhigantay inuu yihi shan kun baan ku afar kun iyo shan boqol baan ku amaahinaya shan boqolna waa dulsaara ku soo dar laakiin sidaa hadalka umay dhigin si kalunbay udhigeenoo kanigaibiyo haddana dib iga si iibso marka waa bayculciina sidaasay markaa culimmadu tafsiirkeeda ay ku fasireen ama ay u badan yihin markaasaa markaad samaysaan baycaasi dhexdiina ku faafo oo macnuhuna waa maxay ribadu markay dhexdiina ku faafto iyo bayca ribowigaah lo-da dabadeeda aada qabsataan zarcan aad ku raali noqotaan adduunyada aada jeclaataan weyaan xub dunya idinku dhaco oo zarcii aad ku mashquushaan ishtaqaltum bizarci waraditum bihi can umuuri اdiini wاljihaad fi sabil lah ilan jihaadku wuxuu baahnaa qof dee kolba kolba beertii beerayay oo qurqurxinay oo halkan midhihii ka sugaya niyaddu ayuu ku hayaa adduunyadaas marka inuu jihaado iyo inuu dhintay iyo qofku diyaaru maha xaaladda qofku inuu dhintaa buu diyaaru yahy xaalaadka qaarkoodna ma dhiiranayo oo waxaynu aragnay xadiis eh, xadiiskii wuxuu rasulka ala sla slam ka warramay nebi cadceedda loo joojiyey yuushac bin nuun baa lagu fasiraaya usha oo fata muuse ahaa isagoo dagaal doonaya inuu qaado waa sala iyo cadceeddiina wakti casara bay noqotay dabeetana wuxu hi cadceeday adiguna waad amarsan anna waan amranahay dabeetana ilahuna xabisbu cadceeddi si u joogtay markaa jihaadka markuu u baxayay wuxuu iska reebay wuxuu hi nin gabarh guursaday oo aan weli la aqalgelin gabadh mehersadayoo aan wali la aqalgelin iyo iraacin bui nin guri dhisan weli saqafkii sara saarina iyo iraacin nin geel dhalaya dhalmadiisa sugaya oo geeli in badan soo hayay dee dhalmadiisa imka soo dhowdayna iyo raacin saddexdaa muxuu iskaga reebay saddexdoo ma dhiiranayaan ninka imikun guursaday ninka weli aan guursanay weli dee <laughs> kligiiska ah waaba laga yaaban war aggaa iyo xurarcayntii <laughs> sooma dhici karto laakiin waay ninkan kale gurigii intuu de ka fikeriye muddo guri dhiso wax soo ururiyay markuu is yidhi haatan hadda baad gurigii geli doontaa dee hor meel laga dhinta ma jooge <laughs> soomaalida waa dhahan markuu qofka yar weynaa waa dhn meel laga dhinta haatan ma jooge de ina dhinto ma doonaye markaa waraditum oo jihaadkii aad kaga mashquushaan adnaab albaqarna lo-dii iyo zarcii wada socdaanoo dee lo-da laftigeedu mashquul iyo waxay leedahay arrimo badan markaa xaaladda ayada ilahay duli bu idin saaraya laa yanzicu cankum xataa tarjicuu ilaa diinikum xadiiskii aynu waxaynu sheegaynaa xadiis kaloo soo socda markaynu marayno oo xadiiskaa kale markaynu marayno ayayse soo gudagelayaan insha allah beycu lkaali bilkaali markaynu marayno ayaynu sharxiisa ku dari doonaa